bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu eh, waa kitaabka xilya aalib alcilmi eh, casharkii saddexiyo tobnaad inuu yahaan rajeynayaa eh, waxaan ka bilaabeynay waxaan ku jirnay baabkii mualifku raxmat ullahi caleyh faslkii saddexaad alfasl thalith adabu aalibi maca sheykhi bacdi waxa weeyaan adabka sideed iyo tobnaad ricaayatu xurmati sheykh ilaalinta ixtiraamka iyo xurmada sheekha ayuu mualifku ka hadlay adaabtaasi markuu maaragtay noocyaal kala gedisan oo akhlaaqiyaadkaas in la ilaaliyo ah oo mualifku ka hadlay ayaa wuxuu yihi waidaa badaa laka alintiqaalu ilaa shaykhin aakhara fasta'dinhu bidalik fainahu adcaa lixurmatih wa amlaku liqalbihi fi maxabatika walcadfi calayk meeshaasaan joognay soo maa jamaca waidaa badaa laka hadday kuula muuqato idaa badaa laka adiga hadday kula muuqato alintiqaalu inaad ka tagtid ka guurtid ilaa shaykhin aakhara sheekh kale fastaadinhu sheykhaa ka idan weydiiso bidalika arrinkaas bidalika alintiqaal fa inahu ay listidaan idan weydiisiga ayaa adcaa ugu yeelitaan badan lixurmatihi sheekha xurmadiisa iyo ixtiraamkiisa wa amlaku asagaa mulkin badanoo liqalbihi liqalbi sheikh shay qalbigiisa fii maxabatika jacaylkaaga iyo walcaf naxariista iyo dhimrinta caleyka dushaada waxaan kaloo sheegnay inuu waxaa laga yaabaa ou khibrad iyo nasiixo kuu sheego kabacdi mualifku wuxuu leeyahay ilaa aakhiri jumlatin min alaadaab yacrifuha bitabci kulu muwafaqin mubaarakin wafaa lxaqi shaykika fi lubuwat اdiiniya ilى akhiri jumlati yani sir aw khud qaado ilaa aakhiri jumlatin jumlo midda u danbeysa ilaa aakhiri jumla sir ilaa aakhiri jumla soco oo jumlada u danbeysa oo min alaadaabi aadaabta ka ah aadaabtaasoo yacrifu oo min alaadaabi aadaabta kamid a ah, yacrifuha xaal uu garanayo biabci dabiic ahaan uu ku garanayo aadaabtaas kullu muwafaqin cid la waafajiyey dhammaantiis kullu muwafaqin ila alkhayraat qof la waafajiyey khayrka la waafajiyey dhammaantiis mubaarakin oo la barakeeyey kullu mubaarakin ku la barakeey muwafaqaasoo mubaarakin la barakeeyey aadaabta yani si akhlaaq ah kula dhaqan mucalinkaaga iyo murabigaaga ilaa aakhiri jumla yani ilaa aakhiri jumla markuu soo kaxeeyey aadaab dhowraa soo kaxeeyey ayuu leeyahay aadaabta aan kuu soo sheegay iyo aadaabta kale oo ixtiraamka iyo wanaagga ah dhammaantood qaado ilaa aakhiri jumla ilaa isir ilaa aakhiri jumla yani soco ilaa jumla midda u dambaysa oo min al aadaabi aadaabta ka mid a ah. aadaab min al aadaab adaabta ka mid ah nacam adaabtaasoo oo yacrifuhaa uu garanayo ama min alaadaabi mid ah yacrifuha xaal uu garanayo biabci dabiicad ahaan uu ku garanayo kullu muwafaqin cid la waafajiyey dhammaantiis muwafaqaasoo mubaarakin ku barakeeye ah maxaad u sameyneysaa marka arrintaasi waxa weeyaan waa wafaa-an lixaqi shaykhika sheekhaaga xaqiisa adigoo maaragtay fulinaya dhammaystiraya wafaa-an liajli wafaa fulin daraaddeeda aada oofinaysa lixaqi shaykhika sheekhaaga xaqiisa fi lubuwati aabbanimada dhexdeeda addiiniyati ee loo nisbeeye diiniga waxaa jira ubuwa diiniya wa ubuwa tiiniya waa sheegi doono sheekhaagu waa mucallimkaagu murabbigaagu waa ab oo xagga maarata diinta iyo akhlaaqdaada ah marka waxa u baahan yahay ab ixtiraamkiisa oo kale aw maa tusamiihi ama waxay ku magacaabayso bacdu lqawaaniin qaanuunada qaarkood waxay ku magacaabaan bismi alradaaca aladabi nuugmitaan nuugitaanka adabiga ah yani aradaaca maa tusamiihi bacdu lqawaaniin bismi alridaaci aladabi aw aradaaca aladabi waxaa loo jeedaa qofka ku tarbiyeeyey oo ku edbiyey bay waxay ku yidhaahdeen waa nuugmadii yani qofka ku nuujiyey akhlaaq ahaan iyo adaab ahaan ku nuujiyey waxay ku magacaabaan qawaaniinta qaarkood marka alradaac aladabi bismi arida bismi ridaaci aladabi lakin aradaac aladabi bay ku magacaabaan wa tasmiyatu bacdi alculamaa culamada qaarkood ku magacaabitaankooda lahu asaga u ku magacaabaan culamada qaarkood alubuwa addiiniya alubuwa addiiniya aabanimada xagga diinta ah ayaa alyaqu haboon yacni in la yidhaahdo alradaaca aladabi nuugitaanka xagga tarbiyada ninkan waa nuujiyey qofkaan in la yihahdo wrijaal laa yurdicuun rag ma nuujiyaan laakiin radaaca waxaa loo jeeda bimacnaa tarbiya uu tarbiyeyey maarta qofkaas akhlaaqda ku habay wanaagsan bay yihahdeen laakiin in la al ubuwa diiniya aabbanimada xagga diinta ah ayaa wuxuu leeyahay alyaqu ayadaa ku haboon oo fiican maxaa yeelay murabigu ama sheekha wax tarbiyeeya xaqiiqatan waa aabba weeyaan aasaasna arrintaasi waxaa u ah qur-aanka oo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam maadaama ummadda uu diinta baro tarbiyeeyey ku magacaabay inuu ka maarata naftooda uga xaq leeyahay annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim maxaa yeele waxa weya wuxuu nafta ugu haboon yahay uu tarbiyeeyey khayrka u hogaamiyey naar buu ilahay daraadiis uga badbaadiyey subxaana wa tacaala waa mid weyaan haweenkiisa umahaat baa lagu magacaabay muminiin nabiga waxaa ka sugnaaday inuu yihi inamaa ana bimanzilati lwaalidi lakum ucallimukum inuu yihi alayh isalaatu wasalaam waxaan idin ahay waalid oo kale ayaan idin ah waan idin barayaa buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam si waalid oo kale ayaan idin ah waa maslada ay marka culimadu ka qaateen mucalinkaaga murabbigaaga ku tarbiyeeyey inuu maarata bimansilati lwaalid uu joogo sidaa darteeda ayaa waxa arkaysaa imaam nawowi raxmat ullaahi caleyhi kutubtiisa markuu ka hadlayo culimadiisa qeybo kamid ah waxa uu leeyahay ragga qaar buu leeyahay hada min ajdaadina fi silsila fiqi u yidhahda nin hebel wuxuu kamid yahay awowyaahinada yani awow maaratay dhalay ma aha abis dhalay laakiin waa sanadka maarata madhabka dadku ka qaatay isagu sheekiisa sheekha sheekiis ayuu wuxuu yihahdaa waa awowyaalkanagi bu maarata silsilada madhabka oo kale maarata meelaha qaarka wuxuu inahum asla inahum aimatuna wa aslaafuna kalwaalideyn waa ayagu waa imaamyaalkanagi iyo dadkii maarata naga horeeyey oo cilmigana soo gaarsiiyey sida laba waalid oo kale ay u yihiin buu ihahdaa imaam nawowi raxmat ullahi caleyh waana maarata sida ka muuqanaya dhaqankii ay ka mu maarata culimadii hore habkii ka muuqanayay noocaas oo kale imaamu shaafici raxmat ullaahi caleyhi ayaa wuxuu ahaa ku yihahdaa haaulaai yani imaamu shaafici raxmat ullahi aleyh baa imaam axmed bin xambal baa oran laha imaam shaafici waaa wuxuu oran jiray yani waxa weeyaan wuxuu noo yahay sida jirkanaga caafimaadkanagii weyaan bu ohan jira iyo qoraxdanadii oo kale weeyaan ka culimada maadaama ay tarbiyeeyeen oo wanaag ay ku tarbiyeeyeen tawaaduc ay ku tarbiyeeyeen ayaa maaragtay ay aabanimo kale ku sheegayeen waana saas weeyaan imaam axmed ibn xambal waxaa ka sugnaaday inuu yihi umirna an natawaadaca liman natacallamu minhu waxaana la amray inaan u tawaaducno isu jejebino ciddaan wax ka baranayno maarata ah, ah, muhim waxa wey maslada wuxuu ka keenay laga keenay maslada ah aabaha aabaha ku dhalay iyo aabaha ku tarbiyeeyey labadaba laba aabba weeyaan sidoo biriga kale uleeyahay ayuu kana biriga uleeyahay saasba maslada ujeedaa marka culamada qaarkood waxay ku magacaabaan wa tasmiyatu bacdi alculamaa culamada qaarkood ku magacaabitaankooda lahu sheekha ay ku magacaabaan alubuwa diiniya aabanimada xagga diinta ah ayaa alyaqu habboon wa tarku in layska dhaafo magacawgaasoo abu diini iyo ubuwa diiniya radaaca aladabi waxa la laga tagona ayaa ansabu ayaa haboon buu yihi maarata ayaa fiican lagu kaaftoomo oon maarata murabi mucallim ma garanaysa sheekhi lagu kaaftoomo ayaa haboon Eh, waclam waxaad ogaataa raximaka allah waclam waxaad ogaataa anahu shaniya biqadri ricaayati xurmatihi biqadri ricaayati xurmati xurmati sheekh sheekha xurmadiisa ilaalinteedu intay kaale eg tahay ayuu yakuunu noqonayaa annajaaxu liibi liibaanitaanka inaad najaxdid inaad guulaysatid iyo walfalaaxu liibinaad liibaantid yakuunu najaaxu guuleysigu eh, ayuu noqonayaa intii wuxuu la ekaanayaa xurmada aada ilaalisid macalinkaaga iyo maarata murabigaaga iyo walfalaaxu liibaanta a liibaanto waxay noqonaysaa biqadri ricaayati xurmati sheykhik ay la ekaanaysaa maxaa yeelay culimadu waxa weeyaan akhlaaq wanaagsan bay beereen akhlaaqdaas wanaagsan oo beereenna way dhalataaho miro wanaagsan baa ka dhasha oo ixtiraam iyo isqadarin ah ciddii maaratay marka akhlaaq xun beerta oo waxay garanayaan waxay guranayaan mira xun bay guranayaan laakiin dadkii salaf waxaa lagu yaqiinay qaarba qaarkooda kale inay ixtiraamaan ardada culimadu ixtiraamaan culimadaas ayaguna beri culimo markay noqdaan si ixtiraamaan silsilad dheer bay lahaayeen maarta nabiga caleyhi salatu slaam kasoo laga soo bilaabay ilaa ajyaashii wanaagsanaayo tarbiyoobay saas bay ahaayeen maarta waclam waxaad ogaataa anahu shaaniya biqadri ricaayati xurmatihi sheekha xurmadiisa adintiisa intay la eg tahay ayuu yakuunu najaax yakunu najaaxu ka ujeeda yani najaaxaagu ayuu ahaanaya walfalaaxu liibaanitaanka liibaanta wabiqadri fawti wabiqadri fawti ixtiraami biqadri fawti ricaayati xurmatih wabiqadri lfawti intu intuu maaratay aada weysid oo u kaa tago ilaalinta maaratay sheeka xurmadiisa aada ilaalisid inta aad maaratay weydid oo kaa tago ayuu yakuunu noqonayaa min alaamaat calaamaat اlkfaaq yani fashilka iyo guuleysa la-aanta calaamadaheeda ay noqonayaan maarata yakun min calaamaat اlkfaaq inaadan maaratay guuleysan aadan muwafaq ahayn waxaa ku tusinaysaa markaadan ixtiraamin dadkii wax ku baray ee kusoo tarbiyeeyey ee wax kusoo baray marka waa fashil weyaan maadaama marka intaa mualifku raxmat ullahi aleyh janibka uu sheegay ayaa wuxuu ka hadlayaa marka qaarkood a dhici karayso shuyuukhda ixtiraam hala ixtiraamo hala ilaaliyo xurmadooda loo tawaaduco ma garanaysaa haddii masaa-isha qaarkood khilaaf uu ka yimaado isagoo qofku qofka ixtiraamaya ayaa haddana khilaaf ku dhici jiray masaaisha waa lasku khilaafa masaaisha maaratay waa lasku khilaafi jiray oo culimada islaamku intii soo maray maaratay misal baa lasku khilafka ninba ninka kale waa ixtiraamay ixtiraam iyo aadaab iyo akhlaaq baa lasu ayaa maarata ayaa ka dhexeeyey iyo ictiraafu liahlilfadli fadlahum dadka ahlufadliga fadligooda loo loo ixtiraamo oo la siiyo laysa mina man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana soo nabigu yihi caleyhi salaatu wasalaam laakiin waxaa dhici karta marka qaarkood inay lagu xadgudbo shuyuukhda lagu xadgudbo masaladaasuu marka mualifka ku baraarujinayaa maadaama dhinacaasna uu sheegay dhinac kaleo quluwiga xadgudub baa dhici karaysa la gaarsiiyo meel maarata shareecadu aysan ogoleyn markaasuu yihi tanbiihun muhim waa tambiin baraarujin oo laga maarmaan oo muhiim ah tambiih muhimun hada tambiihun muhim kana waxa weeyaan waa baraarujin oo muhiim ah marka dhinacan baraarujinta masala uu keenay waa tambiih yatacalaqu almaqsuuda min xurmat sheekh wuxuu la ku xiran yahay sheekha xurmadiisa baraarujinta uu ku baraarujiyay buu rabaa inuu masaaisha qaarkood oo kugu baraarujiyo inaysan habooneyn markaasu wuxu uhi uciiduka billah ilaahay baan kaa magan gelinayaa min saniici alacaajimi acaajimtu waxa ay sameeyaan saniici lacaajim wuxuu leeyahay acaajimta dadkii aan tarbiyada maaratay nabigu tarbiyeyn ee gadaal ka yimid ayaa waxay la yimaadeen akhlaaqiyaad iyo caadaad ay lahaayeen oo ah makhluuqa in lagu xadgudbo maaratay makhluuqaadka shuyuuqdooda iyo ay xaddhaafsiyaan marka cajamta u badan markaad ufiirsatid min markaasuu saas buu u tilmaamayaa min saniic acaajib iyo waturuqiyati uciidu bika min saniici turuqiya kuwa ahlu ariiqooyinka ah iyo walmubtadicati alkhalafiya iyo kuwa wax bilowday oo maaragtay khalifyaasha ah khaliifyaasha gadaal ka yimid oo waxyaalaha ay soo bilowdeen waxaa jira marka caajimtu waxyaalo fara badan oo shuyuukhdo maarata lagu xadgudbo ah oo caalamka ku faaftay islaamka ayaa jira asalkoodana laga keenay oo dhaqana hore ay lahaayeen nabigeena alayh salatu slam marbuu saxaabada intay salaad ka bixiyey sida bukhaari iyo xadiiska ay soo warayaan ayuu nabigu waa xoogaa wa xanuunsanaa uu fadhiyey way istaageen markaasuu ku yiri markuu salaad ka baxay oo u shaaray marka hadhuu salaad uu ka baxay ayuu yiri laqad kidtum aanifan an tafcaluu ficla alfaris waruum waxaad ku sigateen sida roomaaniintii furusku ay sameeyaan boqoradooda ay isdul taagaan bu marta igoo fadhiya ay dul istaagaan salaadii buu ka hadlaya nabigu aleyh isalaatu wasalaam taasna waxaa keenaysa yani nooc guluwa xadgudub ah ixtiraamku waa fiican yahay laakiin waa inuu leeyahay xadkiisi sharciga ku buurinaya ixtiraamka lakin xadkiisi waa leeyahay iyo noocoo kale duruqiyada dadka ahlu ariiqooyinka qeybo kamid ah ayaguna waxay leeyihin waxa lahahdo khulaad weyaan shuyuukhooda ay ku xadgudbaan eh, sheekhu waxa wey qalbiga u daalacana daa guriga tago waa ii jeedaa ma garanaysaa meeshaan maro u arkayaa eh, meeshaan rabo maarata waxyaala noocaas xadgudbiya sameynaya qaarkood shuyuukhdooda waxay sameeyaan kab oo ka tegay kaba ay ka tageen sanooyin hore oo la yihahdo waa dhaxal laga dhexlay sida tijani oo kale maaratay sheekh tijani oo kale waxaa arkaysaa kaba ay yihahdo waa ka tegay dad maarata wejiga isaga masaxay ah, marada inta sibiita hoos iska gelinaya maarata ah, cudur alla cudur kuu jiraba kaa duulaya kuleeyahy markaasuu jirka ku xoqanaya wejigiisana maarata oo ku sujuudaya waa kab weyaan ay magaranaysaa waa eh, noocaas markay gaarto rukuucda oo kale kamid ah shuyuuda loo rukuuco ama loo soo sujuudo arkood maa garanaysaa madhabka shaaficiyada kutubtiisa dhammaantood waxaa ka buuxda eh, ma markay ka hadlayan baab rukuuc badana ciddii u rukuucda shuyuuda waa kufrisan bay yihahdeen madhabka shaaficida kutubta dhan ka buuxdaa baabka ka hadlaya marka in loo rukuuco ama loo sujuudo oo kale waxa wey waa nooca guluug oo kale oo kamid a marka mushalifku tilmaamayo noocaas oo kale weyaan inay ka digayo waa inaan maarata xuduudoodii aan la dhaafsin qaarkood oo arkaysaa loo sujuudayo qaarkood magaranaysa loo rukuucayo qaarkood ma garanaysaa xadgudub maarata cajiib ah oo diinta islaamkaba asaaskeeda marka noocaasoo kale kmilaahay kaa magangelinaya inaad samaysid acuuduka billah min saniici acaajimi wduruqiyati ay min saniici duruqiya wlmubtadicati alkhalafiya kuwa bilowday waxyaala cusubyadan kusoo darogaal ka yimid inaad kuwaas falalkooda kale inaad samayda oo ah min alkhuduuci yani isduleynta min alkhuduuci isduleynta alkhaariji kaka baxsan can aadaabi sharci sharciga akhlaaqdiisa ka baxsan ah, khuduuc alkhaarij can aadaabi sharci isdudulayn iyo isjabin alkhaarij can aadaabi sharci oo min laxsil aydi ah gacmaha maaragtay in la leefleefo laxsil aydi gacmaho leefo wa taqbiil aktaaf garbahona dhundhunkado laxsil aydi culimada qaarkood maaratay in marat gacmahooda la leefleefo waxawaya waxaan saxaya weya nabigeena alayhi salatu salaam wahuwa mucadam wa mukaram oo ah maaratay eh, ilaahay subxaana watacala u doortay macsuum ahaa haddana nabigu waa diidi jiray saxaabada haday u yimaadeen ah, hadday idin imaado hasu ka istaagin nabigu ohan jiray aleyh isalaatu wasalaam idaa aqbaltum calaykum falaa taquumuu lii hasukkicinabu ohan jiray aley sala wuu ka reebi jiray isaga waxawe waaba nabigu alay sla mid ma aha dadka kale dhinacaas marka la yihahdo leanna isaga waa la hubaah oo macsuum weeyaan khayru khalq illah laakiin qofku iskama qiyaas qaadan karo nabiga nabigu asa waa la hubaa laakiin cid kale la hubo cidaan daliil kusoo oran mana jiro ma garanaysa marka looma qiyaas qaadan karo dhinacaas marka la yihahdo wa hada ad buu nabigu udiidi jira caleyhi isalaatu wasalaam ummadda asoo ka ilaalinaya marka qaarkood dadka marka inay dhunkada inay maaratay leefleefaan shuyuukhdooda waa nooca quluwi ah aan la ogolayn ragga mid kamid a ah wuxuu i law kaana xasan albasriyi fiina lamasaxnaa nicaalahu calaa lixaana buuri hadduu xasan basri nala joogi lahay lamasaxnaa nicaalahu calaa lixaana bui gararkaan ku tirtiri lahayn bulkabiis tubnala joogjoogi laha gararkanaga ayaan ku masixin lahayn yani maaratay kabiis abdu xasan basri nala joog ma hadaa quluw weeyaan ma garanaysaa lagu lagu xadgudbay iyo wixii lamid ah hadallada noocaas oo kale mualif wuxuu kaa digayaa buli arrintaa iska ilaali oo min sani min min min min oo ah yani min laxsi lidi gacmaha oo la dhunkado iyo wa taqbiili aktaafi garbaha oo la dhunkado qofka garbihi garabkiisaoo la dhunkado mamnuuc maaha sharciga marka la yihahdo sharci ahaan wax oo diidaya ma garanaysaa ma jirto laakiin mualifka wuxuu uga jeedaa waxa kutusinaya maarata xadgudub tusinaya inuusan qofka uusan samaynin iyo walqabdi qabashada oo min alqabdi ah qabashada cala alyamiini midigta bishimaali bixda lagu qabto wuxuu ujeedaa washimaali bidixdana bishimaal lagu qabto cinda asalaami marka la salaamayo ah, inuu maarata sidii marka la salaamayo oo kale ka xaali tawadudi lkibaari ka xaali tawadudi lkibaar dadka waaweyn sida maarata ay sameeyaan markay isjeclaysiinayaan lilatfaali caruurta inaad saas kale sameeyaan iska ilaali kuleeyi marka qab walqabdi cala lyamiini bilyamiin markaad salaamayso gacanta midigta bacdida ha lagu qabto si caruurta oo kale markaad ciyaarsiinayso ama doonaysa kaadidin oo kale ayaa la sameey nocaas markale salaamta laakiin waxba mushkilaa ma laha sharec ahaan haddii la yihahdo gacanta midigta gacanta aad geliso bidix aad ama laba gacmoodba gacan ku wada qabato sharciga waxba mushkilaa ma laha haddaan qofku ujeedo kale oo sarxadgudub a kala ahayn arrinda niyaadkana ilaah baa og maxaa yeele nabigeena aleyh salatu salaam waa ka ansaxday xadiis kusoo imaam buhaari saxiisa oo kusoo wariyey hadduusan saxiixeynka kusugnayn callamanii rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam atashahuda wa kafii bayna kafayhi ayuu yihi ma garanaysaa nabigu wuxuu u baray alayh salatu salaam ataxiyaadka gacanteedu asagoo labada gacmood nabi ay ku jirto aleyh salatu salaam saasuu nabigu labadas gacmood oo u qabto markuu baraya aleyh salaatu wasalaam marka wax oo lama jirta maratay arrintaas mushkilo ma laha way sugan tahay cinda salaam ka xaali tawadud ilkibaar dadka waaweyn siay maarata isu jeclaysiyaan oo kale atfaal caruurta iyo wal inxiraai yani hobashada cinda sujuudi sujuuda agteeda qofku inuu maarata marku sujuud markuu salaamayo ow rukuuco ama aw sujuudo waxa weeyaan waa saa niri waa masale khadiira ah weeyaan rukuucda iyo sujuudda ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala salaamta culimada la salaamo qaarkood waxa weeyaan markay soo salaamayaan inta soo fariistaan ay soo sujuudsan bay salaama ah. qaarkood baa inta sujuudaan bay maarata lugaa ka dhunkada eh. hadi waxa weeyaan waa masalo khatiira ah jidda min xayu alcaqiida qofka aqadiisa ma garanaysa oo suganna ma aha marka arrintaasi marka mualifku raxmat ullahi caleyh uu ka digaya o iska ilaaliya ayuu leeyahay eh, ammaan ma ahan jacaylna ma keenayso eh, maadaama sharciga ku agud lagu xadgudbayo oo waa isticmaali alfaad oo min isticmaal alfaad xaalada xadgudubka ay sameeyaan khalafiyada iyo duruqiyiintu iyo ma garanaysaa caajimtu waxaa kamid ah walisticmaal wa min alisticmaal isticmaalka alalfaad alrakhwa lafdiyaalka jilicsan alfaada jilicsan almutakhadilati almutadalilati weyaan almutakhadila tusinaysa maarata isduleyn ydl nafsah wayudalilha isduleyn bay kusa kaxaali tawadud waa yidhi walinxinaai cinda salaam waisticmaali alfaadi alrakhwati alfaada jilicsan almutakaadilati ee isduleynta maarta tusinaysa ka sayidii maalan weyaan mawlaaya sayidii mawlaaya oo kale alfaada lamid ah ma aha alfaadii sharcigu maaratay ka timid in la isticmaalo maarata meesha ku oranaya shaykhii ya ustaadii ya mucalimi maala wuxuu leeya mawlaaya sayidii alfaadaas oo kale iyo wanaxwiha oo min alfaadi alkhadam adeegayaasha lafdiga loo isticmaalo iyo walcabidi adoom maarata addoommada loo isticmaalo waxuuba nabigu diiday xataa addoommada in la yihaahdo maaratay cabdi iyo wixii lamid ah marka qofku cabdi iska dhigo yihah sayidii wa mawlaaya kuwa isticmaalana addoommada iyo alfaada balqiis markay islaamtay nabi sulayman waay tiri aslamtu maca sulayman ah, waan la islaama bay tiri nabi sulayman mamarata isagaan islaamay iyaduna waa islaamta asla islaam aslamtu maca sulayman ilahi rabb alcaalamiin qofka daalibka laftigiisa waa lagu tarbiyeeyaa yani maaratay naftiisa xurmadeeda ilaalinteeda kamid a ah tarbiyada maarata waana si qofku iqa binafsi lakin alfaadaas oo kale iyaduna wax haboon maaha wandur waxaad fiirisaa masladaas hadaad rabta inaad ulaabatid maa yaquulu alcalaamatu salafiy asheekh maxamed bashiir ibrahimi aljazairi almutawafa sanad alif alaamiya wa amaaniin waxaad fiirisaa waxa uu qoray kitaabkiisa maarata albasaair la yihahdo masalan si fiican isaga u qoray sheekha la yihahdo calaama sheekh maxamed bashiir ibrahimi ee jazaa'iriga ahaa kun iyo saddex boqol iyo sideetankii dhintay raximah llah fi lbasaair kitaabka la yhah basairka la yihahdo ayuu masalan uga hadlay fainahu faaiqu siyaaq fainahu faaiqu siyaaq habka usoo kaxeeyey waa hab aada u fiican weya fainahu asagu faaiqu siyaaq soo kaxaynta masaaisha uu soo kaxeeyey si fiican buu usoo kaxeeyey waa taxriiriyo kaana adiiban baliiqan ayuu ahaa marka erya fiican bu aad bu usoo kaxeeyey bimacnaa anahu faada fi hada lmawduuc wa jaa bidurar min hada lmawduuc si fiican buu maarata usoo kaxeeyey marka siyaaq siyaaqis waa faaiq wey isareeya tafadal cabdimani alfaad fiican alfaad wanaagsan u isticmaalo oo ixtiraam kutusinaysa sax weya haye wax kaloo mualifka uu sheegay tafadal uma inaan xarbul acsaab lagu samayn xarbul acsaab waa maxay in la imtixaam ha intuu qodan yahay xarbul acsaab weyaan marka waxa weya qofka in lagu xarbu casaab tafadal adigu ardad markaa ku samaysay marki ah, tafadal aha a in laga idmado markaad macalinka tegaysid maala qur aana ka dhigata macalin kale aad rabtaa waa inaad usheegtid waxaw aad bay ufiican tahay haye dhinaca xun salbigaana ha xadgudubka maasha allah in laga fogaado waxyaalaha keeni karo qofka taliih in ilahba maarata oo kale xadkiisa la geliyo ama maaratay keeni karaysa shay in lagu xadgudba asaga laftigiisa eh, qofka laftigiisa noocaa lagu xadgudbayo quruur inay ku abuurtaa dhici karaysa nabiga caleyh salatu salaam nin nin ku ammaana agtiisa markaasuu laqad qatacta dahra rajul bu rasuulku yiri dhabarka ka jebisa maxaa yeele asaga waxyaala ursan lahayn marka lagu ammaano maaratay laftiga khatar bay ku noqon karaysaa inaysan habooneyn waxyaalahaas oo kale lagu xadgudbo haye Ah, inaan magaciisa mujaradka lagu yeerin oo sidaa maarata ciyaal suba dadka ugu yeeran ka loogu yeerin waryaa maarata iyo sheekh hebelo iyo ah, inaan la isticmaalin alfaadaas nacam hadi kadalika min almashaakil nacam su-aasha inaan laga badin intii loogu talagalay magalaysa khaasatan markuu darsigu soconayo kale inaan tadakul lasoo dhexgelin waa waxyaalaha maaratay aadaabta akhlaaqda hmm? bta khiaab heegkaas inaa ta khiaab hebel ma garanaysaa facalta kada waqulta kada adaa dhihi saasaa samaysa saasaa tiri waxa weyaan markaad kitaabka wa weydiinaysa misl maala kugafa rabta inaad tusaaleydo waaad leedahay waxaan soo marnay saas tanna mabsana masaan waxaa ka dhexeeya adigna saasna tafadal yaa gacanta ninka taaga wa xaggaas ha qayladu qof kastaba ma fiicna hadalka dhaadheer sidiisa iyo qaylada sideedaba ma fiicna maarta waxay kutusaysaa balaagoonim waan ka soconaynaa eh, naam aajim waa jam cajamka asalka waxaa loo isticmaala waxaan carabta aan ahayn waa ajam carab iyo cajam sosalama yihahdo marka lakin waxaa loo jeeda dadka eh, diinta ku cusub gaaloga yimid ayaa hadda loo isticmaala dadkii addoomadii khudamtii furuskii dadkii soo galay islaamka bacd waqti magadaal ka yimid ayaa waxay la yimaadeen caadaadkay lahaayeen wadamadooda markay joogeen caadaadkay lahaayeen oo ah eh, inay ku xadgudbaan basharka hadii marka islaamka lasoo galana waxaa ka dhashay in maarata caadadii islaamka laftooda ay soo dhexgeliyeen oo ahayd maaratay dadka inay ku xadgudbaan hmm. eh, tumitaanku masalada garaac waa masale kale kaa ubaahan waktigeeda waa arki doonaa wa mualifka waxbuu ka tilmaami doonaa laakiin ilma masaakiina in la tumo waxba khalad weyaan dembi ma laha ilmaha masaakiinta waxa weyaan laakiin waxay ku xiran tahay xadka laftigeedu inaan lasii dayna oo ay ka baqaan macalinka hebag ilayaan waa fiican tahay marka waxay ku dawaabideeda sharciga maarata dawaabid bale masalada soo baahan dawaabideeda sharciga in la maaratay si fiican looga hadlo wadribuhum bicashrin markuu nabigu yiri alayh isalatu salaam darbigaasi nooca uu noqonayo shuruudda uu leeyahay Eh, way jirtaa masalada laakiin xadgudub baa dhinac ayaa galay aladab eh, taasic cashar aladab taasic cashar adabka sagaaliyo tobnaad oo min adaabi aalibi aalibka adabtiisa maca shaykhihi eh, sheykhiisa la jirankiisa wuxuu ku leeyahay ra maalika ayuha aalibu min shaykika alqudwatu bisalixi akhlaaqihi wa kariimi shamaailih ama atalaqi wtalqiin fahuwa ribxun zaaidu aadabka sagaal iyo tobnaad oo min aadaab aalib maca sheykhi rasu malik aslu malika waxna waa rasu maal waxna waa ribx soo sax maha markaan rabo inaan ganacsado waa labo xoolahayku midna waa rasumaal waa xoole asalka ah midna waa faaid faaidan ka helay marka wuxuu u qeybin doonaa sheekh wax laga qaato wax rasumaal ah oo asaaska lagu xisaabtamo ah iyo wax haddii aada heshid ilaahay maar kuugu darayo ribx dheeraad ah labadaas u qaybin doonaa kastoo mulaaxado u leeyahay hadalka sheekha meeshaan markaas wuxuu ku leeyahay ra-su maalika ra-su maalkaaga waa asligii dalabka ay ujeeda rasumaalka dalbitaanka u socotay ayuha aalib ardagow min shaykhika shaykhaaga huwa alqudwatu waa ku dayashada bisaalixi akhlaaqihi akhlaaqdiisa wanaagsan aad ku dayatid iyo wa karaa'imi shamaailihi dabeecooyinkiisa wanaagsan aduga dayd wa kariimi shamaailihi wa kariimi khisaalihi ayib baa loo jeeda shamaaisha akhlaaqdiisa wanaagsan aad ku dayatid taasi waa qudwadaada waxaad ku dayan laheed weeyaan hadduu maalkan u naqsi leeyahay oo san asaga akhlaaqdiisu wa isa ka dhiman yihiin haka qaadane ama talaqi inaad cilmi ka qaadatid iyo watalqiini iyo laqinitaanka kuu laqino kuu meeriyo cilmiga kuu meeriyo fa huwa ribxun zaaid id waxa weeyaan waa faa-ido dheeraad ah oo asalkii dheeraada ka ah ayib hadda sheikhu mualifka wuxuna leeyay laba arrimood sheikha markaad u tegaysid xereysanaysid ma waxaad u xereysanaysaa inaad cilmi ka barato mase waxaad u xereysanaysaa inaad akhlaaq ka barato su-aal ya labada laakin kii asal ah marka labadu cilmiga lakin waa dabagediyey sheekh wuxuu leeyahay akhlaaqda asal ah haddaa cilmi ka hesheed wa alxamdu laga <laughs> yaabaa qofku inuu dee akhlaaqda keliya uusan fi marka utegayaba inuu cilmi ka barto u aadaya xerays waa cilmi doon wuxuu mualifku wuxuu leeyahay akhlaaqda iyo inaad ku ta iyo taskiyada ku taskiyeeyo ayaa aasaas ah cilmiguna talaqi iyo talqiinta wuxuu ku magacaabaa cilmigii inaad cilmi ka qaatid ama cilmiga ku laqano ku yeeriyo wuxuu leeyahay waa ribxun zaaid waa ribx dheeraad ah laakin maslada fiihi nadar xaqiiqatan labadood waa muhiim laakin lacalla waxaa laga yaaba mualifku hadalkan waxaa ka keenay inuu leeyahay cilmi kasta faa-iido ma laha hadduusan tarbiyad lahayn oo sheekha markaad ka qaadato cilmi kastaad ka qaadata haddaad cilmiga uusan tarbiyad lahayn akhlaaqduna xukada tarbiyada asaaska maba faa-ida marka waa mutalaazimaan waa cilmina jiro yani waxa tarbiyana jirto qur-aanka soo ilahi ma oran huwa aladi bacaa fi rasul yatluu calayhim aayaatihi wa yuzakiihim alkitaaba walxikma intaba waxa weeyaan maqaasidii bay kamid tahay atacliim wataskiyatu akhlaaqdi ah ee tarbiyadii ah waxa weyaan labadaba waa hadaf weeyaan Eh, taskina ma dhici way yartahay in la helo haddaan cilmi usan jirin akhlaaqda maxay ka imaanaysaa t cilm ay ka imaanaysaa marka mualifku raxmatullahi aleyh ereyga saas u udhigay u leeyahay rasu malik rasu maalkaaga yani ujeedada muhiimka u socoto ayuha aalibu min shaykhika alqudwatu huwa alqudwa qudayshada weeyaan bisaalixi akhlaaqi akhlaaqdiisa wanaagsan oga dayatid iyo wa kariimi shamaailihi dabeecooyinkiisa wanaagsan aad uga dayatid weeyaan ama talqiin ama cilmigii ama ama talaqi inaad cilmi kala kulantid watalqiin inuu cilmi kuu laqino fa huwa ribxun zaaid waa ribxi dheeraada buu leeyahay oo asalkii dheeraadka ah nacam nin u tegaya inuu sheekh ka barto akhlaaqda kaliya ka qaato ma jiro xaqiiqatan cilmiga inuu barto dibad akhlaaqda ka qaato waa saas weya asalka saad hadda tilmaanteen qof kasta ad weydiido maxaa u xereysa ninkaas cilmiga u doonta bu le maarta ah, qof kastoo la weydiy saas baan ohanaya nacam walakin laa yaakuduka lindifaac markaasu wuxuu yiri laakinse laa yaakuduka lindifaac laa yaakuduka yousan ku qaadanin alindifaacu isku tuuritaanka fii maxabati shaykhika shaykhaga jecelkiisa oo fataqaca markaa aa ku dhacdid fi shanaacati xumi aad ku dhacdid min xayu meeloo laa tadri aadan garanayn waxaa laga yaabaa jacaylka marku khaasatan eh, ardaygu sheekiisa uu jeclaadaa qof kastana macalinkiisa uu jeclaadaa khaasatan macalinku macalin tarbiya oo fiican hadduu waxaa laga yaabaa jacaylkaasi inta ka bato inuu maaratay isagana qofkii oo ku abuuro waxyaala xun xadgudubkaa tusinaya dadkuna ay ku arkaan shareecadaas karo tilmaami doona waxyaalaha qaar waxaa kamid ah inaad inaad jishid maarata ah, codkiisa isku daysid waxaa maqlaysa hebel waa sudaysi <laughs> adkiisa mujrin kan carki amaam mujrin waxaa laga yaaba in asagoo naftiisa ku cod fiican yahay ah, haddaba codkiisan ilaahay siiyey oo wax ku akriyo inuu ka cod fiican yahay waa dhici kartaba ah, kana asaga codkan ilaah baa siiyey adiguna cod baa ilahay ku siiyey subxaana wa tacaala wa rubamaa sawtuka basit yaa kaa dambeeya warubama waxaa suurtagal ah inaad maaratay inaa codkaaguba uu ka fiican yahay soo sama dhici karto masaaisha qaarkood culimada markay say uhadlaan hadalkooda laftigooda dadaa jira sab maarata ujiro marka waa unta jeeda wax fiican maaha ah. isku day inaad maaratay masaaisha habka utaxliiliyo cilmiga ka baratay lakin codkaaga isku day maarata ardada macalimiintooda xataa socodkooda qaar baa isku daya ina socdaa sida macalimiintooda kale ah, waa shanaacada ujeedo midaa weyaan eh, laakin laa yaakuduka yuusan ku qaadanin alindifaac yani indifaac iyo xamaasadda yaysan ku qaadanin alindifaac injidaabun qawiyin weyaan yani inaad isku tuurto iyo xadgudub fii maxabati sheikika sheikhaga jecelkiisa oo fataqaca ku dhacdid fi shanaacati xumi a ku dhacdid min xayu meelo laa tadri aadan garanaynin aduu isma ogid wa kullu man yanduru ilayka qof alla qofka ku arkaya ku fiirinaya kama ku egaya yadri wuu garanayaa codkaaga iyo maaragtay naqamkaaga ayuu ka garanayaa maaratay falaa tuqallidhu sheeka ha uga dayanin bisawtin cod ha uga dayanin iyo wanaqmatin iyo qaabka dhawaaqa naqamaadka dhawaaqa ma garanaysaa walaa mishyatin dhaqaaq hauga dayanin wa xarakatin walaa xarakatin socodka iyo wahaybati wahay-atin qaabka laakiin hadduu usocdo sheiku si nabigu usocon jiray gabr <laughs> ya maxaan leenahay marka waxa weya hadduu si sheeka usocdo ama u labisto si si nabiga marka waa looga dayanaya tarbiya weya ah inuu sidii nabiga oo kale u cuno wax inuu sida nabiga o kale u labisto inuu sida nabiga usocdo oo kale maaratay markaas waa aar waxaa lagu dayanaya waa nabiga aleyh salaatu wasala laqad kaana lakum fi rasuuli llahi uswatun xasana laakiin mid aan sugnayn nbaa ayuu la diidaya maarata hawga dayan ha taqliidinin markaasuu kuleeyahay falaa tuqalidhu bisawtin wa walaa naqmatin wa mishyatin walaa mishya socodka iyo xarakada dhaqaaqa wahay ah qaabka nacam haddii marka sharci wuxuu sheegay waa saas weya sharci wixii ahaa waa looga dayanaya kaanuu idaa ataw rajula saasuu imaamu khaiib baqdaadi wuxuu soo kaxeeyey sanadkiisa kaanuu idaa ataw rajula liyaakuduu canhu nadaruu ilaa samtihi ayuu yihi maarta waxaan ahaayey ahlu xadiidku hadday ninka u yimaadeen sheekha inay cilmi ka qaataan hay-adiisay fiirin jireen qaabkiisa kore ayay fiirin jireen wa ilaa salaatihi bay eegi jireen bur salaadiis ay ufiirsan jireen wa ilaa xaali xawaashiisa maarata ay ufiirsan jireen uma yaakuduuna canhu markaa dibad bay ka qaadan jireen markay arkaan ninka qaabkiis qof ahlu taqwa ah ahlulcibaada ah ahlu taaca diintu taacad ka tahay cilmigii laftiisa oo ka muuqdo yani markaasay ka qaadan jireen markaasuu mualifku wuxuu ku le waana xaqiiqa saas weyaan in eh, qofku de qudwada qudwa weyaan tarbiya hadda kaa leeni inuu tarbiyada isagu leeyahay wuxuu ku yihi marka mualifku raxmat ullahi calayhi fainahu inamaa saara shayka jaliila bitilk fainahu asagu inamaa saara yani sheikh fainahu ay sheikh inamaa saara wuxuu noqday shaykhan sheikh jaliilan ee weyn bitilka midaas bilcilmi wa kariimi الshamaa'il cilmiga iyo akhlaaqda ayuu sheekh ku noqday lakin wuxuu sheekh ku noqda socodka iyo hadalkiisa qamqamtiis mshe ku noqdo sawdkiisu codka uu leeyahay maya socodda kuma noqon yani qaabka codkiisana sheekh kuma noqonin lakin muxuu sheekh noqday cilmiga iyo camalkiisa marka labada lagaa raba ina wadayato alcilmu walcamal weeyaan socodka iyo qaabka maaha inamaa saara shaykha jaliila bitilk ay bilcilmi wa kariimi shamail laa bilmishyati wاnaqm maya falaa tasbut anta bitabaciyati lahu fi hadihi falaa tasbut ha dhicin anta adigu bitabaciyati raacitaanka lahu asaa ku raacdo fi hadihi midaasi ay fi lxarakaati wlhay-ati wlmishyati fa wixii lamida maarta socodka iyo qaabka iyo dhaqaaqa iyo codka iyo taas maarta taba inaad ma dabagashid maaha arrintu muhimadu taas weya okay baabkaana waa intaas intaasbu maaratay baabkaana ku keena adabkaani okay waxaan u uqaabanay shuyuuk sheeka waxaan uga dayanayno iyo waxaan uga dayanayn ayaan u uqaybana kow maxaan uga dayanaynaa fad akhlaaqda wanaagsan labo alcilm walcamalu bihi soo sax maaha taqwada cilmiga camalka akhlaaqda kooxad baan ba kulminaysaa deeqsinimada deganaashanimada akhlaaqda wanaagsan naxariista wixii lamid ah yani akhlaaqdaa soo marnay dhammaanteed akhlaaq lculamaa culimada maarata akhlaaqdooda aad bay culamaa siyar culimada markay ka hadlayaan kutubta maaratay taarikhda culimada marka hadlayaan waay aad aad bay u ilaalin jireen waxaana keenaya inay ku ta'auraan daraaddeed markay akrinayaan magaranaysaa imaam abu xaniifa waxaa laga wariyay inuu yihi inaan akriyo akhlaaqdii culimadii hore ayaan ka jeclaan badan ka jeclahay masaa'il banu maaa y haulaai hum qudwatuna waa ciddaan ku dayan lahayn wax kasta forbillin bay leeyihin ciddaan ku dayan lahayd weya ah, saa darteed culimadu waa alifeen culimada maarata dhaqankoodii iyo akhlaaqyaadkooda ixtiraamkoodii cilmigoodii kutub fara badan maaratay laga qoray siyarkoodii iyo dhaqankoodi ma garanaysa marka tani waa min xayu alakhlaaq waxa looga dayanaya eh, ama jaanibkaas wey jaanibkana waxaan looga dayanayn maxay yihiin codka socodka iyo wixii lamid oo ah maaratay aan aan lahayn ma masle sharci aan ahayn in maarata qofku daydo waxa weyaan waxba faaida weyn mara eh, aladab alcishruun min aadaabi aalibi maca shaykhihi marka adabka labaatanaad ee kamid ah aadaab aalibi yani min aadaabi aalib maca shaykhihi nashaatu shayki fi darsihi yakunu calى qadri madaariki aalibi fi istimaacihi wa jamci nafsihi watafaaculi axaasiisihi maca shaykhihi fi darsihi walihada faxdar an takuna wasiilata qadcin licilmihi bilkasali wاlfutuuri wاlitikaai waاnsiraafi اdihni wa futuurihi waxaa fiican qofka ausan u shaqlayn kitaabkan in la shaqlo ku ficnaa lahaa inuu shaqladaa fiicanta qalinka saas qaato markaa aqrinayna aad ba maa garanaysaa insha allahu ragga wax shaqla hadday nin noo shaqla kitaabka shaqli karaan mustafa iyo luqmaan iyo raggu cabdiraxiim waa shaqli karaan ficnaha qof mars soo shaqla matniga soo waqtiga dadka dambe ugu fudaado rasu waxaa nine nashaatu shaykhi shayka firfircoonidiisa fii darsii darsigiisa oo firfircoonaado yani nashaadka inuu sheikhu darsiga faaiideeyo oo laga faa ee darsiga uu kusoo jeediyo si firfircoon asbaabo keeni kara ayaa jira soo sa maa asbaabahaasu marka rabaa inuu noo sheego ay kamid tahay in dallaabtu laftigooda laga helo ninka wax dalbaya markaasu wuxuu leeyahy mualifku raxmat ullahi caleyhi yakunu wuxuu noqonaya yakunudaasi waxa weeyaan jumladaasi waa khabar oo muqadam ah yakunu wuxuu noqonaya calaa qadri madaariki aalibi calaa qadri madaariki aalibi daalibka haleelitaankiisa intuu la eg yahay fi istimaacihi sheykha dhegeysigiisa oo dhegeysto iyo wa jamci nafsihi naftiisa inuu aruuriyo go-aan uu leeyahay iyo wa tafaaculi axaasiisihi dareenkiisu inay maaragtay la dhaqmaan ay soo jeedaan maca shaykhihi sheykhiisa la jirankiisa fii darsihi fii darsi sheekh sheekha darsigiisa ayuu noqonayaa yacni sheekha firfircoonidiisu marta yakuunu calى qadri yakunu annashaat w nashaadka sheekh wuxuu noqonayaa calaa qadri madaariki aalibi fi istimaacihi waa arrinta koowaad ardagu oo sheek waxbarayo intuu maaragtay uu gaari karayo waxbarashadiisa cilmigiisa calaa qadri madaariki aalib aalibka maaratay hadduu yahay aalib aan waxba idraag lahayn iyo garasho ninkii waxbaraay waan ku daalaa qofku waana ka noogaya laakiin hadduu aalib yahay mudrik ah yutrik alashyaa wa yudrik alxaqaaiq wa yafham haddaad wax u sheegto waa garan karaya maskaxdiisaa gaari karaysa itraag waa inaa shaygii fahamtaa marka fahamka ardaygu intuu la eg yahay ayuu sheekuna firfircoona ka qaaday markaa uh, qof kastoo macalin waa saas wey markaa uh, ardada kula socon karta aragtid de markaasaad kacin karaysaa laakiin qof maaragtay tung ah oo culus maa fahamkooda ku adyahay waxa weyaan ma kacin karays waa ku daalaya waxa weyaan uh, trood buu noqonaya qof marka waa ko idraaku waa shayga waxyaala ugu muhiimsan waa mid weeyaan calaa qadri idraaki aalibi fi istimaacihi maqalkiis oo maqalayo ou dhegeysanayo iyo wa jamci nafsi iyo naftiisa ardawgu intuu maarata aruurinayo jamci nafsi waxaa loo jeedaa intuu dadaalayo naftiisa waxa weeyaan jamci nafsi bilcaziima nafta waxay u baahan tahay inaad qabatid oo awooddaa soo jeedid laakiin arda iska hurdaya haddaad udhigto oo asaga dhamaanta casiime go-aan ba aan lahayn oo aan naftiisaba maaratay aruurin karayn oo mool dheer aan ka fikerayn ama meel fog aan u socon waxba lama bari karo qof wax udhigaana waxa wey waa ka cajisaya xaqa markalaado arrinta saddexaad u baahan waxa weeyaan tafaaculu axaasiisihi maca shaykihi fi darsi tafaacul yani inuu la noolaado oo ka shaqaysiiyo axaasiisihi dareenkiisa maca shaykhihi shaykhiisa la jirankiisa fii darsihi darsigiisa axaasiista bani aadamka marka wax baranayo marka wa ugu sheegayo waa inaad dareemayaashaadu shaqeeyaan waa inay ishaaduna maaratay tusinayso inaad xariis tahay dhegtaaduna waa inay maarata soo jeedo laakiin sheekhiga wax u dhigaya caalam kaluba iska jiraa maarata ah, xaggaasu iska fiilina ah, meelahaasu iska dadaalacana muhimad ma laha waxa weeyaan waana jooga jirkuna waa joogaa maskaxda waa maqanta meel kala jirta ama waxa weya telefonkooba ku jiraaba online weya telefonka ku jira sheekiiba darsiga loo akrina isaguna waxa weya telefonba garagaraaca ama message ba hoos ka dir iyo wixii lamid ah ama wax kaala ku mashquulsan yahay qofkaasi qof wax baraya maxa weeyaan ma firfircuno kuma bari karayo waau naga tag waxa ad haddau sheego si ninkaan sheegnay soo marno ko noqonaya nta fahima man ah. wuxuu leeyahay ah eh, calaa nafsika bikahrati sujuud ah, doqon lama kaxayn karee adiguna i kaalmeey ku yiri maarta waxaan doonayaa rasuulka jannada kula rafiiqo haddaba maarta sujuud ban adna igu ku yiri maada ninaan maarta dhaqaaqayna ma dhaqaajin karo lafteeda waa inuu qayb ka qaata halagu baro waa waa diyaar u tahay maskaxda diyaar inu tahay waxyaa dadka qaarkood wax barta oo xaggiisa iska daalan yahay maskaxiisu meel kale ku jirtaa maba joogo qof waxbari kale malaha qofkaas kale ha fiican inuusan waxbaranayo niu naga taga la yidhahdo maarta wax doono dee meeshaad maarta meel kale udoona la yihahdo xaqiiqatan saas weyan ku daalaysa hadii kale faaidamada marka ardaygu waxa weeyaan inuu leeyahay soo jeeditaan okay soo jeeditaanka maxaa l ala qadri madaariki aalibi way fahamteen erga somal madaarik waa jamcu idraak fi idraaki aalibi fi istimaacihi maqalkiisa inuu dhegeysanayo fahmi kale wax loo sheegayo jamci nafsi maxaa loo jeedaa ida tafaraa nafsu ayaana nafsu tatafara ayaana tajtamic shaygaad doonaysid waxa weyaan waa tarkiis iyo awoodaad saaraysa haddaadan doonayna waxa weyaan waad kala daadinaysaa naftaad beel kastay baraysaa tafaaculkuna waa maxay inaad la shaqeynayso qar ala kusay tafaaculka waxa weeyaan waa inaad maarata wax ka qabanaysid haddii lagu su-aalood ka jawaabaysid ma garanaysaa xaggan wax ka saaid iyo dareemadaad inay joogaan waa inuu darsigu maarata markaa qaarkood niqaash marka inaad la nooshahay darsiga la socoto ka qayb qaadanays maanta adduunka waa lasku ixtiraamay kamid tahay ardada wa lagu hormariy hadda rajo lagu siiyo waxa weeyaan qofku imso active yaanu leeyahay fasalka qof aan active ahayn waxa weeyaan ah, iska aamusan ma la oga waxma fahmaa mas wax fahmayn ah, laakiin qofka maaratay ah, activeka waa la yaqaana intuu qodayah ogya markuu hadlo darsi qayb ka qaato waxyaalaha kamid ah muhiimaadka kamid tahay marka dadka waa la barayo qofka marka tafaaculkaas ujeeda activenimada ee tafaacul karga layaa weya Eh, markaama yani aan fasiro waa inuu maaratay qofku qayb u ka qaataa maxaa kutusinaysa actifnimada maaratay dareemadiisu inay joogaan sheeka oo dhegeysanayo dhegtu u furan tahay indhihiisa oo joogaan waxa weya qofka active waa saas weyaan interakhon alma interakhon marka waxa weyaan almuhiim waa inuu qof diyaar yahay wy a wixii kaa qayb qaadanayo oo maaratay qayb ka qaadanayo eh, marka waxaa la yidhaha tafaacul axaasiis maca sheikhi fi darsi walihada sidaa darteeda walihaada faxdar waxaad ka digtoonaataa an takuuna inaad noqotid wasiilata qadcin yani sabab goyneed inaad noqotid licilmihi cilmigiis sheekana cilmigiisa inaad u goydo iska ilaali maxaad u goynaysaa dhowr sababood sababta koowaad waxa waya belkasal caajisnimo waxa weyaan maba maba soo jeedo waa mayit wlfutuuri daalitaan iyo wlitikaa itika waa rag badan baa iskale dkaan kasoo kaxiyey meesha alitikaab min almasaaid musiib ah, xusurkuu mudanaya habu rabo <laughs> sheekhujeeda yanaam wa mudaris yudaris ah, iska jiifaa xusurkuu mudanaya ah, inti derbi kusii fariisto aggaa usii jiisa aggaa gadaalo tegaya mid aad meeshaas gadaal ma garanaysaa soo cashal ka dhegeysanaya maxaa ujeeda yimaado maarta soo dhawaado dadka waxaweya muslimiintu ay soo dhawaanay waxayd naaim waxayd jaalis naak waa la hada tarbiya ma aha tarbiya saxdaa ma aha nacam marka waxa weya waxyaalaha cilmiga goyn karaya qofku oo sabab noqon karaya wasiiradu bimacnaa saa weeyaan walihada faxdar an takuna wasiirata qadcin licilmihi bisabab alkasal bisabab alfutuur bisabab alitikaa wa insiraaf adihni maskaxda oo maarata gadoonto ka tagta iyo wa futuurihi futuur dihni maskaxoo daashaba ah. Ah, qofudhiga markaad artid fiirsid inuu badaalan yahay hahamsanay maarata waxa wey waxaad leedahay khalaas naga jooji ninkaan dacad ma garan ma gara ragga qaarkood hal xalqo ayaa intaas kutub lagu dhamaystiray laakin maxaa keenayay waa ista dadaal bay magaranaysaa cali ah, bna madina iyo imaam axmed bn xambal iyo markay warinayaan raggay xadiista ka wariyeen wuxuu leeyahay imaam axmed bn xambal cali bn madina waxay dhaheen maarata inta yimaada sheekh shuuka kamid oo ah, macruuf ah muxadisiinta hore ah markaa salaad uu ka baxo wuxuu isku tiiriye bay yihahdeen mimbarka salkiisi meesha mimbar eh, mimbarka agtiisa imaam axmed xambal iyo cali bn madini waraaqa wato waa taagnaayeen laga bilaabo ilaa qoraxdu ay ka dhacday salaat alcasr ilaa guruur shams way dul taagnaayeen waxbay qorayeen maarta ah, ayagoo dhaqaaqay ahay mogta himid waliba taagan intaas u garanaysaa isaguna fariista ma oranay maxaa yeelay waxuu warinayo uu ku mashquulsanaaba waxaa yaaba na soo xusuusa dadka qaarkood markaad cilmiga sheegayeen yani maarata in xusuuso wayaan baa dhici kale imaam muslim oo kale xadiisu baaray xadiisu baaray markaasa waxaa loo keenay intuu xadiiska baaraya jiraab dhan oo timira loo keena weyn jiraabka timirtuu cunayay wuu hilmaamay marka inuu cunayo ilaa uu jiraabkii markuu dhameeyey ayuu xadiiskii helay culimada xadiis ilaa sababtaas u dhintay timir leanna waxa weeyaan caalam kale ku jiraa ragga qaarkood muxadisiinta waxay waranayan ragga qaarkood Eh, wakiiinha mamaln gab wuxuu ku yihi gabar baa damacday raashin u keento gabadh wasiins raashinka ukhidmaynaysa markaasuu yii waarta waa mashquul an hadda ukaad wax yar ikaadi markuu usilmaamay eh, cilmigu baari ku dheeraada gabadha inta soo qaada raashinka afka u gedgelis intuu maarta mashquulsan ma isna maba dareeminba wa iska laqlaqay hadhowaan soo jeestay bu war qaladii ikeen waaba custay ku tir <laughs> wa waa bogtahay mararka qaarkood masaa'il cilmi ah masaaisha ma magaranaysa waxay ahay himad bay ahayd ragga qaarkood waxay wariyaan culimada waaweyn nin kamid ah intay u yimid bu ku yidhahdeen nin baa yiri waarta inaan waxyar kuu sheegaan rabaa markaas mashquul baan ahay rag baa ila jooge u kaadi ba u yiri horta aan kada soo dhamaade harinku soo baxay waraqau gacanta ku wata waxba lama joogaan raggi kula joogay aawa bu iri markaasuu ragga ila jooga waa kuwaan bur maarta kutubtii markaasu haulaai hum qudwatuna kooxdan baa nala joogta la sheekeysan waa kooxda kooxda ku dayananaqofku ah, muhiimad intay niyadiisu tahay baa wax la siiya qofka waxaweya in hayo nin soomaaliya kutaab yaroo khuraafo waliba ka buuxdo oo saawiga la ayaa nin xeraho aad buu ujeclaa mogta qisas buu leeya qisadiibu marku galoba maarata waa la tegaya markaasu wuxuu ku yiri wuxuu ku yiri oo jannada la sheegayo saawidaal cashiis maka macaantaha buuri saawi daalacashadiis jannadu ma ka macaantahay tolog maarata leanna daalacashada saawigaas waxay kala macaantaha wax kastaba akhraskiis raggii qofka waxa weya shaygu markuu soo jiito waxuu siinayaa power iyo niyad uu siiyo lakin hadda caga jiidayso yaa ku bari karaya cidnaan kuma bari karayso nacaajislow oo maarata haamsanayo o alla uga dhamey ohanaya maarata ma ma socon karay maaha marka mualifka wuxuu rabaa inuu saas o noo tilmaamo qaal khaiib badaadiy khaiib baqdaadi wuxuu ihi raximah llahu tacaala xaqu lfaaidati xaqu lfaaida faaida xaqeedu faaida cilmiga ah xuquuq bay leeda soo maaha xaqeedu anlaa tusaaqa inaan la soo kaxayn weeyaan ilaa ilaa mubtagiiha qofkii doonaya mooyaane qof kale inaan loo soo kaxaynin weeyaan waxaweyaan cilmiga lama duleeyo ninaan daacad waa qofku qofka shayga doonaya markaa baraysa marka faaida xaquuqda ay leedahay waxa weeyaan qofka doonaya in loo kaxeeyo qofkaan doonayna inaan la siin ma garanaysa xaqu lfaaidati faaida xaqeeda wa anlaa tusaaq inaan la kaxayn ilaa ilaa mubtagiiha dadkii doonaya mooya cid kalen loo soo kaxayn iyo wa anlaa tucraba inaan loo bandhigin weeyaan ila calى raagibi fiiha cidda doonaysa mooyaane aalibka faaida doonaya raaibi fiiha raagib faaida waa inaan cid kale loo soo kacayn faidaa ra'a almuxadiu cidda xadiiska warinayso hadduu arko bacda futuuri daalitaan iyo noonka hadduu ka arko min almustamici qofka dhegaysanaya liannahu laa yatafaacalu maca alxadiid oo musa soo jeedin ma garanaysaa falyaskut ha aamuso bal wala yansarif haba isaga tago maarta faina bacda aludabaa culamada qaarkood qaala wuxuu yihi nashaatu lqaa'ili calaa qadri fahmi lmustamici so waa weyaan xaqiiqatan halkaas weyaan wuxuu yihi nashaatu lqaa'ili qofka odhanaya hadalka firfircoonidiis oo firfircoon yahay nashaa nacam nashaatu lqaa'ili sheikh oo kale iyo wy cidda xadiiska waranaysa nashaatu lqaa'ili qofka odhanaya firfircoonidiis wuxuu ahaaday calaa qadri fahmi lmustamici qofka dhegaysanaya fahmkiisu intuu laegyahay fahmkiisu intuu laegyahay qofku hal jeer dog soo jiidanaya calaa qadri fahmi lmustamici wاlmustamicu laa yafhamu ila ida alqa الsamca wa axdara ish alqalb ina fi dalika aayat ayad maxay ahayd surat qaaf laman kana lahu qalb aw alqa الsamca wahuwa shahid ayaddaas baa waxbarashada maarta ujeeditaankeeda aruursaba intay magaranaysaa aadaabteed ba aruursa waa inuu horta wa qalbi weynu leeyahy in qalbigiisu maqan yahay qasam waa inuu samci soo jeeda indhiisu ay joogaan waa diyaar yahay waa inuu diyaar u yahay istiqbaalka ah, labada macalinkuna waa diraa adna waad waad qaadanaysaa soo ma kii dirayay u diro laakiin maarata kii nadkii qabsan laha ousanba soo jeedin imanka ah, allahu qalbun awal qasam mahuwa shahiid maba joogaba shahiid ma ah maba joogo waa maqan yahi marka waxa waya ma soconayso ah. mursal mursilka iyo mursal ilayhi waa inay isku xiran yihiin qofka wax diraya iyo qofka maarta aqbalaya loo diray waa isku xiran yihin marka eh, ayaddaas waxaa la yihahda ayaa la aruursan eh, nashaat lqaa'ili calaa qadri fahmi lmustamici uma saaqa dabeed wuxuu soo kaxeeyey eh, nacam yaa soo kaxeeyey khadiib lbaqdaadi bisanadihi can zayd bn wahb qaala wuxuu yihi qaala cabdullah cabdullaahi wuxuu yihi xadii lqowma cabdulahi waa kuma waa cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud baa wuxuu yihi radia allahu canhu xadii lqowma ragga xadiiska u wari oo u sheekeey maa ramaquuka biabsaarihim indhahooda intay kuusoo jeedinayaan intay kuusoo jeedaan oo xisinayaan maadaamuu muntabihiina macaka weeyaan intay yihiin kuwa baraarugsan faidaa raayta minhum fatra yani idaa raayta minhum kasalan wa kalalan haddaad aragti daal iyo noog iyo tacib fanzac ay tawaqaf can alxadiid iska gooy maarata xadiiska ka gooy ah, waxba ha warin haddaad aragti inaysan maarata aysan diyaar aysan ahayn xadith ilqawma maa ramaquuka biabsaarihim indhahooda intay soo jeedaan ma indhaha kuusaas kuusoo firinayaan u sheekay fa idaa raayta minhum fatra daal haddaad ka aragtid fanzac ka joogso maatay tawaqaf can xadiid isagana waa adaab sax weyaan intaana wuxuu uga hadlay mualifku raxmat ullaahi calayhi nashaadu shaykhi fii darsihi iyo asbaabaha keeni karaya waxaan malaynaya kan waa niqaashnay waa malaynayaa kan yarkaan ku darno intasaad adimin waaxid wa cishriin koob iyo labaatan waaxid wa cishruun min aadaabi aalibi maca shaykihi aladab adabka koob iyo labaatanaad min aadaabi aalibi maca shay ka ah alkitaabatu can shaykhi xaala darsi wlmudaakara waxa weeyaan huwa alkitaaba waa qoritaanka aala xaala darsi can shaykhi shayka lagalaga qoro xaala darsi marka maratay darsiga u akrinayo iyo wlmudaakarati marka la niqaashayo midna waxa weya waa darsi lagu lagu akrinayo midna waa mid la niqaashayo la mudaakaroonaya marta marka mudaakada iyo niqaash iyadoo la wado labadaas qoraalka marka la qorayo darsigaaga aada qortid marka wuxuu rabaa akhlaaqda ku saabsan intaas wax kaga sheego wahiya takhtalifu waa iskhilaafsan tahay xaaladaasi min shaykhin ilaa sheykh sheekh laga bilaabo ilaa sheykha kale ee fafham faham yani ha u qaadanin qadiyada qoraalka qadiyad maaragtay hadiy jeer isku mid ma noqonayso mar waxay u baahantay in la qoro mar waxay u baahantay in la fahmo horta intaada qorin ukaadi waa qori doonaan leenahay mar waxaa laga rabaa markuu arinayoba inaad hore ka qorato adigu ma garanaysaa marka xaaladda waxay kuxihantahay siduu darsigu uu yahay iyo duruufta markaa lagu jiro markaasuu leeyahay fahiy takhtalifu min shaykhin ilaa shaykh e, fafham adigu aan faham weeyaan duruufta markaas ay tahay walihada sidaa daraaddeeda walihada midka kane adabun wa shar lakin adab buu leeyahay wa shar hunaaka adabun wa shar lihada lihada alkitaabati qoraalka adabun wa shar ama aladabu fa yanbagii waxaa haboon laka adiga an tuclima shaykak sheekaaga inaad inaad ogeysidid anaka sataktub inaad qorayso aw katabta maa samictahu mudaakaratan ina inaad u sheegtid wixii aad maarata ka maqashay asaga iyadoo la niqaashayo fa yanbagii laka an tuclima shaykaka anaka sataktub aw amase katabta inaad qortay maa samictahu waxaad ka maqashay mudaakaratan waa adaab weya ragga qaarkood markay maslada niqaashayo waxaa laga yaabaa inuusan maslada taxriir inuusan diyaarin maarta niqaash mudaakar hadda ka hadli maayo darsi la bixinayo mudaakara la sameynaya waa fariisan jiray mas'al baa laga niqaashaya masala laga niqaashayo maarata lawada akrinayo maarata saa niqaash waxaa dhici karaya eh, masale cilmiyaho akrinayo ama kitaabka akrinayo kale lamid maaha muxarar maaha marka qaarkood masaaisha inuusan jeclayn baa dhici kara in la qaado ah, laakiin haddaad adigu hoos ka xadidoo qortid hadhowtona aad tiraa sheekhaa yidhi waxaa laga yaabaa inuusa arrintaas xumi inay tahay wayn dhacda culimo badan sanaa cadkalan ragga qaarkood inay ka xadeen hadalka uusan rabin inuu bananka u baxo ah, ama kitaab uusan dooneyn in la bixiyo ah, maalan kitaab buu qoray kitaabku ma nadaamsana weli ma doonayo inuu maarata banaanka u baxo inuu wax ka bedbedelo rabaa ragga xertanka kamid aha markii la doodayo la munaqaashayo suurad buu ka hela wa ka hela hore ka siib ah isagoo kitaabkii munaqax ahayn oo munadam ah sheekh uusan doonaynba banaanka keen ama wax uusan rabin in laga qoro ka qorto marka markaas qaarka ma fiicna laakiin marka waa inuu usheegaa u ihahdaa ma awoodi karaa inaan qaato ma awoodi kara in halkaa inaan sheego aan faafiyo ama ma garan wixii lamid a marka waxay ku xihan tahay hada jeer duruufta sida ay tahay qofka maaratay wixii ka dhalan karaya Eh, adabka ujeeda waa kaas weya fayanbagii laka an tuclima sheikaka anaka sataktub aw katabta inaad ama qortay maa samicta waxaad ka maqashay mudakaratan xala kula mudakara ay tahay iyadoo lalaga niqaashayo wa ama shardu shardigu fatushiiru ilaa anaka katabtahu min samaacihi min darsi tana laakiin waa laga maarmaan wa inaadan waa inaad sheegtaa maqal inuu yahay ee asaga uusan hadalkan qorin waxay kamid tahay akhlaaqdu naqliga guuritaanka waxaad soo gurinayso yani aadaabteeday kamid tahay waa shardi weyaan taas oo qofka inaad wax u nisbeydo xaaladay ahayd maarata inaad ugu nisbaysid ah, mudaakaray ahayd qoraal bau qor asagaa qoray waan ka maqlay anaa cabiray ereygii sidaan maarata boqolkii halkuu yiri ma aha lafdigiisi ma aha anigaa maa ku tasaruf waxyaala qaar ka bedelay ah, waa inaad maaratay eh, leedahay waa la amaanadii cilmiga ah amaana cilmiya waa inaad leedahay maarata ama shardu fatushiru waxaa tilmaamaysaa ilaa anaka katabtahu inaad ka qortay min samaaci maqalkiisa min darsi darsia ka maqasha ee asagu maartay waa ka dhegeysta on lakin kitabka asgu alifay maa arrintaas waa arrin muhiim ah weyaan ta kale waxaa shayga muhiimka ay tahay qofku hadduu ka qaato maalan shariid cajal buu ka qaata ayuu ka qaata waa inuu tilmaamaa arrinkaasi maarata o tilmaamaa maxaa yeelay sheekh markuu kuu meeriyo iyo marka asagoo hadlayaa halkiisa ka qaato oo kale muxaadaro kale ad ka qaatay iyo wixii lamid a marka qaarkood hadday arko sheekhu ardada qoraya u ka aamuso waxay kutusinaysaa inuu raali ka yahay inay qoraan oo kale markaas maxay u tahay maaratay ishar u tahay marka almuhim adigu ah, akhlaaqda ah in la ilaaliyo amaana amaanada oo cilmiga in la ilaaliyo waa shay waa shay muhim wey tan kale qalanku waa muhiim wey qoraan markaan ka hadlayno ardadu qoran qalin la-aan ma noqon ka jirinin ardayga waa inuu qalin wataaho wax ku saxdaaho ku qoraaho magaranaysaa qalinka waxaa laleeyahay arday aan qalin lahayn waa ciidan dagaal galay oo hub la-aan ah, ah ayuu lamid yahay dagaal galay laakiin aan hub wadan oo kale kamid yahay marka aalad ah, xaalat lkitaaba walmudakara waa intaas weeyaan atalaqi can lmubtadic waa adabka koob iyo labaatanaad min aadaab aalibi maca shaykhi atalaqi can lmubtadic baabkan waa baab aada muhiim ah weyaan cilmiga in laga qaato qof mubtadica ah. ah. mubtadica in laga qaato waxaan usoo noqon doonaa insha allahu tacaala bacd alcishaa atalaqi can mubtadic ayaan usoo noqon doonaa ehm, intaas hadda waan ku doonaa insha allahu tacaala bacd alcishaa waxaa jira darsiga maarta